alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cla اldaalimiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il almuxamadiya waalkhasaa'il almustafawiya waa darsigeennii labiyo tobnaad wuxuuna ka bilaabanayaa xadiiska qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu lmusanna abu muusa albasri shaykhu ljamaca qala xadaana muxamed ibnu jacfar waaqundur xadaana shucbata ibn lxajaaj alcataki abulbistaam can اlأswad bn qays can jundub bni sufyaan albajali qaala wuxuu yidhi asaaba waxaa asiibay xajarun dhagax baa asiibay annabiya sala allahu calayh wasalam asaaba xajarun dhagax ayaa asiiba ku dhacay isbaca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fartiisuu ku dhacay fadamiyat markaasay dhiigtay nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi uu gelayay qaswatu uxud ama khandaq midkood baa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi farbaa waxaa ka gaadhay dhaawac baa ka gaadhay fa damiyat way dhiigtay fartii baa dhiig ka yimi fa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hal anti miyaa tahay adigu ilaa isbacun far mooyaane oo damiiti dhiigtay fardhii ka yimi wax kale miyaa wa fii sabiili illaahi ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa dhexdiisana laqiitii kula kulantay maa laqiitii waxaad la kulantay farundhii ka yimi oo ilaahay dartii dhaawacu uu u soo gaadhay baa tahay buu yidhi nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayh oo dee alle subxaanahu wa tacaala nafta iyo maalka annafsu waannafiis shayga ugu qaalisan baa ilaahay dartii loo bixiya in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi towraat nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hal anti miyaa tahay adugu ilaa isbacun far mooyaane isqooyinka qaarkood ama waxaa kaloo lagu dabdiyey ilaa isbucun far mooyaane oo la godo fartaasoo damiiti dhiigtay oo dhiig uu ka yimi wa fii sabiili illaahi ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa dhexdiisana yacnii laqiit kula kulantay maa laqiiti waxaad kula kulantay kula kulmay macnaha waxaa ku soo gaadhayna ilaahay dartii uunuu kuu soo gaadhay xadiiska tirmidi baa fi ladab lmufrad yani tirmidi baa fi adab ku warinaya raqamka fi jaamicihi buhaarina fi ladab buu ku warinaya wlmanaaqib imaam muslimna fi shicr wbni maaja fi ladab axmed ayaa ah, warinaya dabrani fi lkabiir bayhaqi fi sunan abu nucaym fi lxilya ayuu ku warinaya waana xadiis saxiixa un inuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kelmad ama beyt shicra uu soo istishhaadsaday unbaa laga fahmaya qaala alimaamu raximah llahu qala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan xadaana sufyaan ahawri sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri qala xadaana abu isxaaq camr bn cabdillaahi alhamadani asabiici can ilbara'i bni caasib radi allahu canhu anahu qaal qaala lahu rajulu ninbaa bara wuxuu ku yidhi afarartum ma ka cararteen can rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay yaa abaa cumaara abaa cumaarow nebi maxamed miyaad ka cararteen maalinkii xunayn fa qaala wuxuu yidhi laa maya waa maalinka dee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku sawrayo wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratkum falam tuqni cankum shayan wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum baa la yidhi subxaana wa marka afarartu ma cararteen can rasuulilahi sal aley wasalam rasuulka ilaahay ma ka cararteen yaa abaa cumaara abaa cumaara waa kunyada baraa ibnu caasib faqaal wuxuu yidhi laa maya dadkoo dhani ma wada cararine dadkii islaamnimada ku cusbaayee iimaanku qalbigooda aanu ku raasuqin ee fatxu maka soo islaamay baa cararay wallaahi ilaahi baan ku dhaartay maa wallaa rasuululahi sal aley wasalam rasuulka ilaahay maanu jeesan geesi buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaakin laakiinse wallaa waxaa jeestay saracaanu nnaasi dadka kuwoodii degdega badnaa ee jaanta fududaa kuwaasaa jeestay buu yidhi talaqathum waxaa la kulantay hawaasinun qabiilada hawaasin la yidhahda waxay kula kulantay binabli leeba bay kula kulantay niman shiishka aad u yaqaana ayay ahaayeenoo qofka ay toogtaan ama shiishaan aan markaa la gifin way u gabbadeen marka kadibna muslimiintii oo tiro badan imtixaanna meesha waa ku jirayoo saxaabadii cusbay dadkii cusbaa ee soo islaamay qaarkood baa waxay ku dhawaaqeen erey gafa waxay dhahdeen war maanta farabadnina lagaga adkaan maayo alla ciidanku tira badana maanta farabadnina lagaga adkaan maayo waata ilah leeya wayowma xunaynin id acjabatkum kasratkum falam tuqni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bima raxubat waa la yaaca talaqathum waxaa la kulantay hawaasinu qabiilada hawaasin layidhahdaa binabli leebab kula kulantay wa rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahayna calaa baqlatihi baqashiisii dusheeda uu saaran yahay wa abu sufyaan ibnu alxaaris ibni cabdilmualib oo nabiga adeerkiisana aakhidun u hayo bilijaamiha xakamaheeda iyo hogaankeeda u hayo si aan daabadu aanay ula gelin cadowga nebigu cadowgiibuu kusii ordaya waxaa hakinaya markuu hogaanka haya yacnii abu sufyaan baa haya oo ilaahay kuu run yahay soo hakinaya si aan nebiga ula gelin xaggii buu nebigu kusii jeedaa wuxuu leeyahay wa rasuululahi sal alla aleh rasuulka ilaahina yaquulu uu leeyahay ana nabiyu laa kadib anugu nebi baan ahay beenna maaha ana bni cabdilmualib ina cabdilmualib baan ahay beenna maaha ayuu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh in la ii waxyooday oo risaalo ilaahay uu igu aaminay oo nebi aan ahay shaki kuma jiro wuxuu leeyahay marka saxaabigu calaa baqlatihi baqashiisii dusheeda uu saarnaa nebigu waa abu sufyaan ibnu alxaarisna ibnu cabdilmualib aakhidun u hayo bilijaamiha xakamaheedii u hayo wa rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahina nebi baan anigu ahay laa kadiba beenna maaha in la ii waxyooday ilaahay i doortay oo risaalo uu igu aaminay ana bni cabdilmualib ina cabdilmualib baan ahay oo ninku markaa yani farciisa iyo meesha uu ka soo jeedo wuu sheegan karaa imaamu muslim iyo bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu maaja axmed iyo bayhaqi abu nucaym iyo qeyrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa saxiixaynka ayaa lagu warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana isxaaq ibnu mansuur alkowsaj xadaana cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani ahbarana jacfar ibnu sulaymaan jacfar ibnu sulaymaan addubaci albasri abu sulaymaan waa saduuqun saahid laakinahu yatashayac yanii fikirka shiicada ayaa lagu tilmaamay inuu galay imaamu muslim iyo yani asxaabu sunan alarbaca ayaa wax ka wariya ahraja canhu lbukhaariyu fii khalqi afcaali lcibaad saxiixiisa kaga warin lakiin kitaabkaas kalu kaga wariye xadaana saabit ibnu aslam albunani can anas ibni malikin an nabiy sal alla aleh waslem nebigu dakhala makata maka ayuu galay fii cumrati alqada cumradii cumratu lqadaa la odhan jiray ee sulxulxudaybiya markii gaalada ay heshiiyeen nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh cumradii markaa sanadkaa ay cumraysteen wabnu rawaxata cabdulaahi bnu rawaxana yamshi uu soconayo bayna yadayhi nebiga hortiisa uu soconayo yacni markaa wahuwa yaquulu isagoo leh khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyowma nadribukum cala tansiilihi darban yusiilu lhaama can maqiilihi wayudhilu lkhaliila can khaliilihi gabaygaasuu qaaday khalluu ka leexda oo ka baydha banilkufaari yaa banilkufaari gaalada dhasheedii ay ka leexda nebiga can sabiilihi waddadiisa uga leexda haddaad ka leexan weydaan maxaa dhacay waad go'aysaan wey uga leexda waddada u banneeya nebiga alyowma maanta nadribukum waxaannu idinku garaacayna calaa tanziilihi ay calaa tanziili alqur'aani qur-aanka soo dejintiisa axkaamtii iyo qur-aanka wixii ku soo degay baan maanta idinkula dagaalamaynaa darban garaacid baanu idin garaacaynaa yusiilu lhaama madaxii suuliya can maqiilihi booskiisii ka suuliya kurkaa laydingoyn wahay darban garaacidoo yusiilu suuliya alhaama madaxii suuliya can maqiilihi booskiisii ka suuliya oo wayudhilu hilmaansiiya alkhaliila saaxiibki iyo rafiiqi iyo wadaygii hilmaansiiya can khaliilihi saaxiibkiisii hilmaansiiya haddii shida dhacdo laysma xusuusto soo maa waata ilaahi subxaana watacaala qiyaamada markuu suuraynayo uu leeyahay yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat waa maalinkaad arki doontaan yacnii naf waliba inay hilmaamayso mid waliba inay hilmaamayso wixii ay nuujinaysay oo iyadu ugu jeceshahay waxaa adduunka gudkiisa saaran maalinkaa way hilmaamaysa wayudhilu wuu hilmaamaya alkhaliilu saaxiibkii dhibaatada meesha ka jirta can khaliilihi buu hilmaamaya faqaala lahu cumarun cumar baa wuxuu ku yihi cbdulahi bni rawax yabna rawaaxa ina rawaaxow bayna yaday rasuulillaahi sala allahu caleyh wa fii xaram illaah ma nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hortiisa iyo xaramkii ilaahay miyaa taquulu gabay aad ka qaadaysaayo gabay aad ku sheegaysa faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi halli canhu war ka umar cumarow ka leexaal yaa cumaru cumar halli canhu ka leexo yaa cumaru cumarow falahiya abyaadaas iyo gabayga erayada iyo halkudhega uu qaadayo ayaa asracu uga degdeg badan fiihim dhexdooda min nadxi nabli leebab lagu rusheeyey oo tiro badan yacnii waxa uga degdeg badan oo uga saamayn badan gabayga ayuu nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh maxaa gabaygu waa wax taariikhda gelaya soomaa ma waxaa laga yaabaa dadyowga qaarkood curfi ahaan gabayga inaanay aqoon nin baa laga sheegay gabay hadalle maaho soo ma gabaygu marka carabtu waxay dhaqan u lahaayeen fariimaha iyo dhambaallada waxay isku gaadhsiin jireen gabayadooday isku gaadhsiin jireen iyo suugaanta hadday dagaal tahay iyo hadday ammaan tahay iyo hadday ceebayn tahay lays ceebaynayo gabaygaasi marka taariikhduu gelayaayo jiilasha dambe ee dhasha ayaa lagu ceebaynaya saa buu wuxuu leeyahay nebigu salawatullahi wasalaamu calayh in leeb lala dhaco oo lagu daadiyo tiro badan yacni waxa uga degdeg badan gabaygani saamaynta uu ku samaynayo ayuu yidhi imaamu nasaa'i iyo tirmidi baa warinaya yani markaa waana xadiis saxiixa qal imaam raximah llahu tacala xadana caliy bn xujr asacdi qala xadana shariik ibn cabdilaahi annaqaci sa'a xifduhu lama waliya lqada can simaak ibnu xarbi waa nin iqa laakiin waxaynuna riwaayatuhu can cikrima waa muariba riwaayada cikrima wixii uu ka wariyo idiraab baa lagu tilmaamay can jaabir ibni samura anahu qaala wuxuu yidhi jaabir ibnu samura jaalastu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan la fadhiistay akara min miati maratin boqol jeer wax ka badan baa nebiga sal alla aleh la fadhiistay wa kaana asxaabuhu nebiga asxaabtiisu waxay ahaayeen yatanaashaduuna kuwa isu tiriya ashicra gabaygay isu jireen gabaygay isxusuusin jireen waxyaabihii jaahiligii iyo yacnii wixii laysu tiriyey iyo bay isxusuusinayeen wayatadaakaruuna waxay ka sheekaysanayeen ashyaaa shayaal oo min amri ljaahiliyati jaahiliyada umuuraheedii ka mida walxaal huwa nebiguna saakitun uu aaminsan yahay warubamaa waxaa laga yaabaa tabasama inuu u dhoolla caddeeyo u muusoodo macahum la jirkooda erayada ay sheegayaan iyo jaahiliyadii iyo marka waxyaabaha taariikhda ku saabsan ee ummadihii iyo waxay soo mareen ku saabsan dhib male in laga sheekeeyo oo la xuso dhib maleh laakiin shardi waxaa ah inaanay kicinayn maxay colaad iyo uurxumo aanay kicinayn colaad iyo uurxumo suugaanta qaarkeedoo marka gabayada waa idin dilnay iyo waa idin caydhinay iyo waxa soomaalidu mogtahay wax xikmada kuma dhisan reer hebel baa la caydhiyey iyo kana waxaasaan idinku samaynay iyo waxaas marka waa wax yani kala fogaynaya bulshadii kala fogaynayo in la sheego ma bannaana wayatadaakaruuna waxay ka sheekaysanayeen oo isxusuusinayeen ashyaaa shayaalo min amri ljaahiliyati jaahiliyada amarkeedii ka mid a walxaal huwa nebiguna saakitun u aaminsan yahay wa rubbamaa tabasama inuu u dhow la caddeeyo u muusoodo ayaa laga yaaba macahum la jirkooda nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiisku tirmidi ayaa warinaya shariik ibni cabdilaahi oo sayi ku jira laakiin riwaayo kale iyo shawaahid kaleu leeyahay imaam axmed fii musnadihi uu ku warinayo nasaa'ina fii sunanihi uu ku warinayo lidaalika ayuu sheekh naasir mutaabacaadkaas buu ku saxiix yeelay qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana caliy bn xujr asacdi ahbarna shariik bn cabdillaah can cabdilmalik bn cumayrin can abi slma bn cabdiraxman bn cawf can abi hurayrata can اnabiy sal اllah alيh waslm anahu qaal ashcaru kelimatin kelmad mida ugu gabaysan oo takalamat biha alcarabu carabi ay ku hadashay waa kelimatu labiidin labiid kelmadiisii waay kelmad carabi ay ku gabaydo ama murti iyo suugaan ay ku hadasho midda ugu gabaysanee murti lagu tilmaami karaa waa kelmadda labiid alaa kullu shayin shay dhammaantii hooyay baraaruge oo maa khala allaha ilaahay subxaanahu watacaala wixii ka madhnaaday ah baadilun waa baadil wax kastoo ilahi subxaana watacaala ka soo hadhay ama alle subxaana watacaala aan lagu xusini waa baatil waa waxaan jirin oo markaa natiijo iyo waxba aanay ka ratimayn maxaa yeelay allaha laa yaqbalu min alacmaali ila ma kana khaalisan wabtuqiya bihi wajhu alaa lilaahi diin lkhaalis wixii ilaahay loo baraxtiro unbaa markaa yani markaa badbaadaya xadiiska hore inuu soo marnay xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana marwan ibnu marwan ibn mucaawiya ibn alxaaris ibn asma alfazari abu cabdilaahi alkuufi waxaa la yidhaahdaa kana yudallisu min asmaai shuyuukh ahraja xadiisahu asxaabi اlkutub الsit can cabdillaahi ibn cabdiraxmaan cabdullaahi bn cabdiraxmaan aldaa'ifi waxaa loo sii tacriifinaya kutubtan sunanta iyo markaad ku jirto saceynka cabdilaahi bn cabdiraxmaan haddii la ilaaqo waa imaamka daarimi la yidhaahdo can camr bni shariidin can abiihi shariid qaal wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa ridfa rasuulilaahi sal allau aleh wasalam nebi maxamed fangalkiisaan ahaa macnaha gaadiidkii nebi maxamed uu saarnaa horay ka saarnaa baan aniguna gadaal ka saarnaa ridfigu waa intaa fa anshadtuhu waxaan u tiriyey nebiga miata khaafiyatin boqol bayd baan u tiriyey jeeda ee loogama jeedo nooca shicirka iyo qaabka uu socdo miata khaafiyatin boqol bayd baan u tiriyey oo min qowli umayata ibni abi saltin umaya ibni abi saltin hadalkiisii ah kulamaa anshadtuhu mar kastoo aan tiriyo curiyo baytan beyt qaala liya nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu igu yidhaahaa hiih yani haati wad wad soco soco waata inuuna ninkan gabayadiisu aakhiro iyo qiyaamaha iyo in laysa soo saarayo iyo bay had iyo goor ku saabsaneed xataa anshadtuhu ilaa aan tiriyey nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh miatan boqol ilaa aan u tiriyey yacnii beytan boqol beyt oo ninkaa gabaygiisiiya ilaa dushiisa ku akhriyay fa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam wuxuu idhi in kaada wuxuu sigay la yuslima inuu islaamuu sigay ninkani ninka shalay aynu ka sheekaynayno culimadu waxay yidhaahdeen aamana bilisaanihi wa kafara qalbuh ilan dee carabkii wuxuu ka sheegayaa aakhiro iyo la kulan ilaahay lala kulmayo iyo ruux walba camalkiisa in lagu abaalmarinayo laakiin qalbigiisii iimaanku ma gelin aamana bilisaanihi wa kafara qalbuhu qalbigiisina waa gaaloob xadiiska imaam muslim abutirmidi iyo ibnu maaja iyo keyrkood baa <clears throat> qala alimaam raximah llahu tacaala xadana ismaaciil ibn muusa alfasari wacali bn xujr asacdi walmacna waaxidu walafdu mukhtalif qaala wuxuu yihi xadana cabdiraxmaan bn abi sinaadin can hishaam ibni curwata can abihi curwa ibni subayr can caaisha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu ahaa yadacu kii u dhiga lixasaan ibni saabitin buu u dhigayey mimbaran mimbar buu u dhigayey filmasjidi masaajidka dhexdiisuu mimbar udhigayey yaquumu calayhi xaaluu ku istaagayo qaaiman ay xaala kownihi qaa'iman xaaluu yahay mid taagan mimbarka ma khudbadu ku jeedinaya maya gabay buu ku ahrinaya gaalada uu yani markaa ku maagayo nebi maxamedna uu ku difaacayo yufaakhiru xaaluu faantamayo can rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa oo qaala wuxuu idhi yunaafixu xaaluu difaacayo can rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay wayaquulu rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu leeyahay in allaha yu'ayidu xasaana xasaan ilaahay wuxuu ku ayidayaa biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnaydoo malakul jibriila ayaa garab taagan maa yunaafixu intuu difaacayo aw yufaakhiru ama uu faantamayo can rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa isagoo ka sii jeeda oo faantamaya tirmidi baa warinaya abu daa'uud axmed iyo xaakim way warinayaan axiixada ayuu sheekh naasir ku soo arooriyey aad buu marka xasaan ibnu saabit wuxuu ahaa gabayaagii nebiga difaaci jiray buu ahaa markii ilaahay subxaana wa tacaala jibriil ku xoojiyey wuxuu noqday gabayaaga midka ugu qiimo badan ee gabaygiisu saamaynta oo carab oo dhan uu ku sameeyey hajawta muxamadan faajabtu canhu wa cinda allahi fii daka aljasaau hajawta muxamadan baran xaniifa rasuul allahi shiimatuhu lwafaau faina abii wawaalidahu wacirdii la cirdu muxamadin minkum wiqaau waa gabaygiisi ka mid ah eh, sakilat bunayata in lam tarawha tusiiru naqca can kanafay kadaa'i yubaariina alacinata muscidaatin ilaa uu sii waday oo uu yidhi yani markaa mutaladimaatin alasalu dimaau tadalu jiyaaduna mutamadiraatin tuladimuhuna bilkhumri nisaai fain acradtumuuna ictamarna wa kana alfatxu wankashafa alqidaa'u wailaa fasbiruu lidarbi yowmin yuciisu allahu fiihi man yashaau waqaala allahu qad arsaltu cabdan yaquulu alxaqa laysa bihi khafaa'u waqaala allahu qad yasartu jundan hum lansaaru curdatuha liqaau marka gabaygaasuu sii waday gabay aad u dheer buu ah. nabigu aad ugu difaacay baabu maa jaaa fi kalaami rasuuli lahi sal alla aleh fi samri wuxuu yahay hadalkii nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh soojiidka iyo cawaysinka habeenkii markuu cawaynayo wixii nebi moxamed cawayska yani markaa uu ka sheegay laba xadiis buu ku keenaya xadaanaa xasan ibnu sabax albazaaz qaala xadaana abu nadr abu nadr waa hishaam waa haashim ibnu qasim ibnu muslim alleysi albaqdaadi iqat faqiih ahraja canhu xadiisahu asxaabi kutub sit xadaana abu caqiil aaqafi waa cabdulahi bnu caqiil can mujaalid bnu saciidin waa dacfiga ku jira can shacbi caamir bnu shraaxiil ashacbi can masruuq bn ajdac can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi xadasa rasuulu lahi sal alla aleh waslm rasuulka ilaahay baa sheekeeyey daata leylatin habeen habeenada ka mida nisaa'ahu dumarkiisii ayuu u sheegay xadiisan war buu u sheegay habeen habeenada ka dumarkii nebi maxamed intay isu yimaadeen baa nebi maxamed u sheekeeyey fa qaalat imraatun haweenay oo minhunna kuwaa ka mid ah kaana alxadiia xadiiska waxaad moodaa xadiia khuraafatin khuraafa ninkii la odhan jiray warkiisii baad moodaa wuxuu ahaa nin shayaadiintu intay qafaalatay wararkii shayaadiinta uu kula kulmay ummadda uga sheekayn jiray marka warkan caawa xagga macaanida iyo sidaan looga dhargin aad nebi maxamed oo noo sheegayso khuraafo warkiisii baad buurta fa qaala wuxuu ma ogtihiin oo ma garanaysaan maa khuraafatu khuraafa wuxuu yahay khuraafaad iska maqasheen horta khuraafa ma taqaana ina khuraafata khuraafa ninka la kaana wuxuu ahaa rajulanin oo min cudrata qabiilada cudro la yidhaahdo ka cudra waa qabiila min qabaa'il yaman min reer yamanyada qabiiladaas ka mida ayuu ahaa asaratu waxaa qafaalatay ninkii aljinnu jin baa qafaashay famakasa wuu jinka dhexdoodiibuu ku nagaaday dahran ay zamanan waqti buu ku nagaaday uma raduuhu way soo celiyeen jinkii ila linsi insigii bay u soo wa kaana wuxuu an yuxadiu naasa dadka mid bima shay buu ugu sheekaynaya ra'aa fiihim jinka dhexdooda uu ku arkayo oo min alacaajiibi waxyaabo la yaab la'ah wixii jinka uu ku arkay ile jin muddo la soo noolaa wax ka war badan jinku hadda kuwaan qur markay dadka galaan qur-aanka lagu ahriyay shan boqoloo beenood buu kuu sheegay nebigu wuxuu yihi qad sadaqaka wahuwa kaduub waxaa laga yaabaa dadka guriga iyo qaraabadii ehelka inuu isku diro waa lagu sixiray yaa isiray islaamta sodohdaabaa ku sirtaybaohanay gabadhii jiq sodohdaybaa waxay qabatay <laughs> naa sodohdaa wax kuma qabanay ninkan waa beenaale ayb waliba lidaalika kuwan mucaalijiinta qaybo badani warkaasay rumaystaan jinka warkiisa aad looma rumeeyo fa qaala naasu waxay yidhaahdeen xadiiu khuraafata khuraafa wax kastoo dadku ay la yaabaanoo macaan sheeko kastoo halaasiyo macaan waxay odhan jireen halkudhig ay uga dhigeen xadiiu khuraafa xadiisku marka waa daciif qaala alimaam raximah اllahu tacala xadaana caliy bn xujr asacdi ahbarana ciisa bn yunis an hishaam bn curwata can akhiihi cabdillaahi bn curwa can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jalasad waxaa fadhiistay ixdaa casharata imraatan koob iyo toban dumar ah ayaa fadhiistay fatacaahadna markaasay ballameen watacaaqadna yani waxay heshiis bay gunteen an laa yaktumna inaanay qarin min ahbaari aswaajihinna shay-an nimankooda warkooda iyo xaaladooda inaanay waxba qarin bay ku heshiiyeen koob iyo toban dumaroo la qabo baa habeen haasaawo fadhiistay waxay dhaan caawa shaqo kale ma haynee maxaynu miiska saarnaa naag waliba ninkaaga la waxna ha u qarina waxaynu ku gelinaa ceebahooda naag waliba ninka aad nolosha la wadaagtee nolosha la qaybsatay ceebihiisa banaanka soo dhig waxba yaan la qarin faqaalat iluulaa midii ugu horraysay bilowday waxay tidhi sawjii ninkaygu yacnii laxmu jamalin qasin calaa ra'si jabalin wacarin laa sahlun fa yurtaqa walaa samiinun fa yuntaqal miyaan booday taasa ugu horraysa sooma fa qaalat iluulaa midii ugu horraysa waxay tidhi sawjii ninkaygu hilib weeye ka laxmi jamalin awr hilibkii oo kale waay hilib awr oo kale wey hadduu hilib geel ahaan lahaayoo intaa lagu dayn lahaa waa fiicnaan lahayd ammaan baybaa noqon lahayd qasin oo caata ah oo weyda bay tidhi hilib geeloo caata ah oo weyda weeye hadduu hilib geeloo caata ahoo meel iska yaalla oo ahaan lahaa wuxuunbay noqon lahayd caatadaba marbaa nafta lagula baxsadaaye calaa ra'si jabalin buur dusheeduu saaran yahay wacarin yacni ay sacbin dhib badan oo adag buur dusheed oo dhib badan oo aan meel laga fuulo aan lahayn hilib caata ah dul saaran oo hilib geela weey laa sahlun fa yurtaqa laa huwa isagu ma ahaanin sahlun mid fudud oo buurtu fa yurtaqaa la korayo ya dhib kasta yani dheef kasta dhib ku xeeran soo maha haddiiba lafteeda buurta si fiican loogu korayo wuxuunbay ahaan lahayd walaa samiinun mid shilisoo cayilan maaha oo yacnii hilibkaa buurta dusheeda saaranee aan la fuuli karin oo maxay ahayd mid cayilan maaha oo fa yuntaqalu lasoo raroo lasoo guurin karo hilib buuran ama shilis oo cayilanoo dhib kasta ha kaa raacdee markaad meesha ugu tagto aad soo daldalan kartoo soo qaadan karto maaha aagta ninkaa waa u soo maha ninkaas waxay leedahay culimmadu yara markay fasirayeen akhlaaqdiisii yacnii qarsoonaydee iyo xiriirkii haweenida uu la lahaa iyo mucaamalaadkiisa muuqdaba way ceebaysa waxba kuma wanaagsanay waa hilib caata ah, oo hilib geel ah oo buur dheer dusheeda la saaray oo aan buurtiina la kori karin oo waddo loo maro lahayn neef shilis oo haddii dhibibaha kaa raacday aad ku rafaadide aad hilibkiisa soo qaadan kartana maaha marka ninkan way u dhammaysa waxay tiri waxba kuma wanaagsan macnaha waxay uga jeedaa waa qaliilu lkhayr waa inaan khayr lahayn khayrba male bay tir maxaa yeelay waa hilib hilib adhi waa hilib geel hilibgeel ha ahaadee waa caato caato ha ahaadee saaran yahay marka haddii la kori karo oo wuxuun la soo qaadan karo wuxuunbu ahaan lahaa ninkaasaan meesha ku hayaabay tiri horta qaalat aaniyatu midii labaad waxay tidhi sawjii ninkayga laa abusu faafin maayo khabarahu warkiisa faafin maayo innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa haddaan warkiisa faafiyo allaa adarahu inaanan ka tegin baan ka baqaya in warkii intuu faafo hadal maxaa la odhan intuu afkaaga ku jiro ammaanadaa yahay intuu ninkii gaaro ninkii uu ifro aniguna aanan carruurtaydii ka adkaysan karin baan ka baqaya laakiin in adkurahu haddaan sheego adkuru waxaan sheegayaa cujarahu fiixdiisa ama tuluxdiisa iyo wabujarahu iyo calooshiisa yani finka ku yaallaba aan sheegaya waxay odhan jireen wadaadadii hore tuurtiisa iyo tuluxdiisaba waan sheegayaa maxay uga jeedaan dhabarka waxyaabaha ka soo baxa ee jidhku markuu soo kor noqdo fiix baa la yidhaha waxaad murqumooda calooshu markay xundhurta dadka weynaatana maxaa la dhahaa ya sheeradu waa xiniyaha waa baab baab kale waa taas <laughs> ya xundhurtu markay qofka ilmaha marka xundhurta laga goynayo marka xundhurtu ay soo foocdo ay weynaato maxaa la yidhaha af soomaaliha ya maxaa la dhahaa <laughs> waxaan sheegayaa bay tiri gabadhii cujarahu yanii intiisa weyn ceebta inteeda weyn iyo wabujarahu wixii yarba waan sheegaya macnaha fiixdiisa iyo xundhurtiisaba wixii ceeb ku taalla kor iyo kalba wixii ceeb ku taalla waan sheegaya tani waxaa la yidhi sarbeeb bay warkeeda ku gaabsata warna kama tegin oo waxbaan bay tiri laakiin ishaaro ladiifa oo caaqilku uu wax ku fahmi karo bay kaga gudubtay warkii way u been guurtay dumarkii kale dumarka kale caqli badan moogta waxbaan sheegayaabay tii maxaad sheegi wax weyniy wax yartoonna waxaan ka baqayaabay tii haddaan wax sheego wax weyniy wax yartoonna inaananu qarin waa ka gudubta ayib sawjii ninkayga laa abusu faafin maayo khabarahu warkiisa innii anigu aqaafu waxaan ka maqaya allaa adarahu inaanan ka tegin macno labaad inaanan ka tegin warkiisa in adkurahu haddaan sheego adkur waxaan sheegayaa cujarahu yani tuurtiisa iyo wabujarahu tuluxdiisaba waan sheegaya qaalat aalisatu midii saddexaad waxay tidhi sawjii ninkaygu alcashannaqu waa sixunubax weeye waa ninka labanlowshaha ee dherarka intuu dherarkii ka batay haddana liicliicaya ayib waxayna yidhaahdaan carabtu ay odhan jireen soomaaliduna waa la mid waxay odhan jireen liana alqaaliba fiduul yacnii dherarka sida u qaalibkaha inta badan waa daliilu safah darada iyo maangaabnimadu daliilu yahay waan jira sawjii ninkaygu alcashanaqu waasixunu baxr in andiq haddaan hadlo afkaba haddaan ka hadlo udallaqu waa lay furayaa bay tiri inaskud askud haddaan aamusana ucallaqu waan laadlaadiyo haween la qabana noqon maayo haween la furayna noqon maayo fatadaruuha kalmucallaqa waata ilahi yidhi subxana watacaala sawji ninkaygu alcashanaqu sixunubax weeye ama qaablaawe weeye in andiq haddaan hadlo udallaqu waa lay furaya wain askut haddaan aamusana ucallaqu mid laadlaadaan ahayo macnaha dhibtii iyo mushkiladii baan qarsanayaa markaan ayb qaalat raabicatu tii afraad waxay tidhi sawji ninkaygu ka leyli tihaamata tihaamo meesha la yidhaahdo habeenkeediioo kale wah dhulkan yani waxaa loo qaybiyaa sida inagu dul iyo dooxa aynu u nidhaahno dhulka sare najdi baa la yidhaahdaa maka markaa ka sarreeya maka iyo hareeraheedana waxaa la yidhaahdaa yani waa meel duleeda oo degan sawji ninkaygu marka kaleyli tihaama habeenkii tihaama oo kale wey habeenka tihaama maxaa lagu yaqaanaa laa xarun kulayl male mid kulul maaha walaa qarrun mid qabowna maaha walaa makhaafata cabsina ma leh walaa sa'aamata noogid laga noogayana ma leh tani way ammaanta ninkaygu wuxuu la mid yahay bay habeen jawigu uu muctadil yahay horta nin kulul maaha oo dabeecadiisa aanu eednay nin qabow oo sidii la doono laga yeelana maaha nin laga cabsanayo yani markaa cabsi aanu ku qabnana maaha ragga qaar baa markay guryaha soo galaan moogtahay ciyaalka iyo dumarkuba ay naxayaan haq kii soo socda miya nin saas looga naxo maaha ama albaabka markuu soo garaaca gugu ka siiyo carruurtaiyo dumarkiiba waa naxayaan yaa naga kaceeyoodhanaya walaa sa'aamata noogidna male xasaawaha iyo hadalka iyo mucaasharada markuu nala yeelanayo guriga aanu la joognana nin aanu ka noogayno ka daalayno maaha way ammaantay marka tani qaalat alkhaamisatu midii shanaad waxay tidhi sawjiin ninkaygu in dakhala hadduu soo galo fahida wuu harim caddeeyaa wain kharaja hadduu baxana asida wuu libaaxeeyaa wala yasalu ma weydiiyo camaa cahida wixii uu ogaa xaaskiisa ma weydiiyo warkaana marka eh, shuraaxda xadiisku nimba meel la aaday sawji in dakhala fahid ninkaygu hadduu soo galo wuu harim caddeeyaa maxaa looga jeedaa waxay dhahan harimcadku waa xayawaan firfircoon oo orad badan bay yidhahaan laakiin haddana cagsi wuu hurdo badan yahay hadduu mar seexdo yani waxa weeye waa xayawaan hurdo badanoo marka waxay u jeedaa ninkaygu markuu guriga soo galo horta waa nin hurdo badan saas waa layidhi macne haddii la waa nin hurdo badan markaa ceebayn bay noqonaysa laakiin macnaha waxaa diidaya macnaha dambo ammaanta ahoo laa yas'alu ma weydiiyo camaa cahida wixii uu ogaa dumarka ma weydiiyo marka fahida waxaa loo jeedaa waa harim cadeeya guriga markuu soo galo nin dantiisa ka habsaama maahee shaqadiisiiyo wixii xiriir gogoleeda hawshiisu qabsadaa wahay harimcadka maxaa lagu yaqaanaa firfircooni marka waa nin firfircoon luqada dhallinyaradu ay fahmayso online ya waa nin online ah waay ayb wain kharaja hadduu baxana asada waa yani asida waa libaaxeeya hadduu rag iyo goobihii raggu ay wax ku qaybsanayeen uu tagana oo dagaaladii uu tagana waa nin libaaxoo halyayo haldoor ah oo ummadii rag wax qaybsada wey walaa yasalu ma weydiiyo xaaskiisa camaa cahida wixii uu ogaa biil iyo nafaqo iyo xoolo wixii uu siiyey xaaskiisa ma weydiiyo halkaana maxay ku ammaanaysaa qorqode maaha ay qorqode maaha nin qorqoda ah naasaliiddii xaggay ka baxday burkii goormaad dhammaysa dadkan aad wax siinaysa horta dariskan aad muxuu ahaa daasada la wareegaya aad wax siinayso jooji walaa yas'alu ma weydiiyo xaaskiisa camaa cahida wixii uu ogaa ma weydiiyo tani way ammaantay marka qaalat isaadisatu midda ugu daran soo socota iyo qaalat isaadisatu midda lixaad waxay tihi sawjii ninkaygu in akala hadduu cuno lafa wuu murdiyaa saxankaba waxba ma reebo wain shariba hadu cabana hadduu caana cabbana sharaabkii loo keenana ishtafa waa hiinsadaa weelkiiba gorarsadaa wain idajaca hadduu seexdana iltafata waa isduuduubaa madaxiiyo manjuhu maraayo yacnii bustaha ayuu isku didaa walaa yuuliju ma geliyo alkafa baabacada ma geliyo liyaclama si uu u ogaado albasa murugadiiyo tiiraanyadii siduu u ogaado jiro iyo xanuun waxaanu qabnaba dan kama leho intuu madaxana taabto xaggee ku xanuunaysa xataa nama yidhaahdo bay waa inuu wax cuno inuu wax cabo iyo inuu isduuduubo kan marka mucaamala xumaa lagu sheega ayib sawjii ninkaygu in akala hadduu cuno oo cunto loo keeno lafa waa murdiyaa somaadga nin waayeela waxaa laga sheegay waxaa la yidhi war reerkaaga iyo caruurtaada see kula dhaqanta markaasuu yidhi waxaan ahay anigu nin waxgaradaan ahayoo hamba quman baan carruurta iyo xaaskaba u reebaa buu yidhi hamba quman baan carruurta iyo xaaskaba u reebaa buu yidhi ilaan waagii hore waxaa la siin jira odaygaa loo geenaya odayga iyo wadaadada iyo culimada u geeya neefkii marka la soo qala loo geenaya marka hamba quman baan baan reebaa buu wain shariba hadduu cabbana ishtafa wuu hiinsadaa weelkiibuu gororsadaa wain idajaca hadduu seexdana iltafa yani waa isduduuba halkaasna marka mucaamalaadkiisii iyo xiriirkii gogoleedii arrintii jimaaca ku saabsanaa ayay kaga cabanaysaa walaa yuuliju ma geliyo alkafa gacanta ma geliyo liyaclama si uu u ogaado albatha yani xusniga si uu u ogaado inamaa ashku bathi wa xusnii ila allah tiiraanyada iyo murugada iyo wixii caafimaad darre aan si uu u ogaado xataa maxaad maxaad qabtaannama yidhaahdo cuntadiisuu cunaa cabbitaankiisuu ridan kadibna bustihiisuu hoosta ka gelaya mucaasharada fiicanna maxay keenaysa dhaqanka fiican mucaasharada fiican iyo dhaqanka fiicani wuxuu keenayay reerkan saaka waad ka kalahday oo waad ka maqnayde bal wixii ku soo kordha inaad waraysto qaalat isaabicatu midda toddobaad waxay tidhi sawjii ninkaygu cayaayaau aw qayaayaau ow dabaqaa'u kullu daa'in lahu daa shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki sawjii ninkaygu bay tidhi cayaayaau waa ciniin oo nin gogasha ku fiican maaha aw qayaayaau ama waa nin doqon ah dabqaau yani waa nin axmaqa kullu daa'in ceeb kasta oo bini aadam lagu ceebeeyo lahu daa yanii tilmaan kastoo ceeboo bini aadam lagu sifeeyo tilmaan bay u tahay shajaki wuu ku daqri haddaad hadasho ow fallaki ama wuu ku jebin gacan buu kaa jebinaya ow jamaca ama wuxuu isugu kaa dari laka adiga kullan dhammaan jabin iyo daqar buu isugu kaa dari bay tiri ayib ninkanna lagu yani haweenaydu ay ku tilmaantay nin mucaasharo xun inuu yahay xiriirkii gogoleed waxba laguma haysto hawshii meesha loo wada joogay nin ka soo baxaya maaha xaggii caqligii iyo maamulkii iyo maarayntii reerkana doqonnimaa lagu tilmaamay ceeb kastoo bini aadam lagu ceebeeyana yani tilmaan bay u tahay bay tiri waxba sheegi maaya ama wuu ku dahri ama wuu ku jebin ama dahar iyo jebin buu isugu kaa dar sawjii ninkaygu cayaayaau yani marka waa ciniin ow khayaayaau ama waa doqon dabaqaa'u yani waa axmaq kullu daa'in ceeb kasta lahu daa'un ceeb bay u tahay ceeb kastoo wax lagu ceebeeyo waa tilmaan bay u tahay shajaki wuu ku dahri ow fallaki ama wuu ku jijibin ow jamca ama wuxuu kuu kulminoo isugu kaa dari aw jamca laki ama wuxuu isugu kaa dari kullan dhammaan oo dakharkii iyo jebintiibu isugu kaa daraya qaalat isaaminatu midii sideedaad waxay tihi sawjii ninkaygu almasu yacnii masuhu taabashadiisu masu arnabin bakayle taabashadiisii oo kale wey wa riixu urtiisuna riixu zarnabin geedkaa sarnabka la yidhaahdo urtiisoo kale wa tani ammaan kooban bay ninkeeda ka bixiso bakayluhu waa xayawaan yaroo naacima oo jidhkiisu yani marka uu debacsan yahay marka ninkaygu nin qalafsan oo dabeecad adag maaha xagga mucaamalada iyo dhaqanka iyo xiriirka uu xeerkiisa la yeeranayo nin dabacsan waah xagga urtana iyo muuqaalka ka muuqanayana nin carfoon oo udgoon oo haddii ilaahay kuu runya wey sawjii ninkaygu almasu yacnii masuhu taabashadiisu masu arnabin bakaylo taabashadiisoo kale wey wariixu riixdiisu iyo urtiisuna riixu zarnabin geedka sarnabka la yidhaha waa geed isugu jira cagaar iyo jaalle isugu jira oo calayntiisu ay aad u udgoon tahay qaalat itaasicatu tii sagaalaad waxay tidhi sawjii ninkaygu rafiicu lcimaadi tiirkiisu miduu dheeryahay wey ayib dawiilu nijaadi suunkiisu miduu dheer yahay weeye cadiimu ramaadi dambaskiisu miduu weyn yahay weeye qariibulbeyti gurigiisu miduu u dhow yahay weeye min annaadi fagaaraha iyo meesha raggu isugu yimaadee la fadhiisto haweenadan waa ammaantay ninkeedii waxay tidhi ninkaygu waa nin tiirarkiisu ay dhaadheer yihiin gurigiisu waa guri weyne nin guri buura loo dhiso horta maaha seefta uu qaadanayo suunka ugu xidhanina waa suun dheer macnaheedu waxa weeye waa nin dheer oo laxaadkiisu markaa uu buuxsamay wey dambaskiisu waa ninuu badan yahayna haddii meel dambas badani uu tuuran yahay maxaa lagu yaqaana wax badan baa la kariya cuntaha soo maaha meel cunto badan lagu kari waa nin martida iyo dadka hadiyo goor u yimaada ay tiro badan yihiin cuntada uu siinayana gurigiisa mar walba aan cunto laga waayin gurigiisu wuxuu ku dhow yahay meelaha fadhiga iyo dadku ay ku kulmaan iyo golayaasha iyo naadigu ku dhowyahay ninka bakhaylka waddada waa ka guuraa sooma ninka bakhaylka waddada waa ka guura ila waddadii mar walba waa la soo aadaya ninkaygu marka waa nin deeqsi meelaha fadhiyada ee raggu ay fadhiistaan yani ayaa gurigiisuba uu ku dhow yahay qof ale gurigii hebel la geeya ninkii way ammaantay marka sawjii ninkaygu rafiiculcimaadi tiirarkiisu miday dhaadheer yihiin weeye dawiilu nijaadi suunkiisa yani seeftu miduu dheer yahay weeye cadiimu ramaadi dambaskiisu yani miduu weyn yahay weeye qariibu lbeyti gurigiisu miduu dhow yahay weeye min annaadi naadiga iyo meesha la fadhiisto iyo golayaasha ragu isugu yimaadaan qaalat ilcaashiratu midii tobnaad waxay tidhi sawjii ninkaygu maalikun maalik weeye wamaa maalikun maalik muxuu yahay maxaad maalik ka taqaana taqiim waa weynaynaysa maalikun maalik khayrun waa ka khayr badan yahay min daalika ka aad soo sheegta kan dambe aad ammaanayso adigu waxba kuma haysida anugu maalig baan meesha ku hayaa maalig waa ka khayr kasiiraatu lmabaariki yanii fadhigooda iyo markay xerada soo galaan yani fara meeshay fadhiisanayaan ay fara badan tahay qaliilaatu lmasaarixi foofitaankooduna uu yaryahay markay foofaanna way yaryihiin markay xerada soo galaanna geeli iyo xoolihii waa badan yihiin waxay uga markay foofaan xerada markay soo galaan geeli waa badan yahay habeenkii baa la qali martidii baa loo qali subaxii markuu foofayo geeli uu foofayo intii xalay la qalay iyo tiro badan baa ka maqan ayib idaa samicna markay maqlaan geeliyo xoolihii markay maqlaan sawta almishari yacnii shayga aalada la tumayo dhawaaqeeda iyo codkeeda markay maqlaan waa cuudka bahalka la yidhaahdee martidu markay timaadaa la garaaci jiray geelii marka markay maqlaan sawdka codkaas markay maqlaan aaladaa la garaaciyo codkeeda ay qanna waxay yaqiininayaan annahunna iyagu hawaalikun kuwa halaagsamay oo dhimanaya in la qalayo martii meesha ay joogto ayay yaqiinsanayaan lahu waxaa u iblun geel baa u sugnaatay kasiiraatu meelaha uu fadhiisanaya ay fara badan tahay qaliilaatu lmasaarixi yacni foofitaankiisuna markuu foofayo idaa samicna markay maqlaan sawt almishari yacni aalada la garaacayo sawtkeeda markay maqlaan ayqanna waxay yaqiininayaan annahunna iyagu hawaalikun inay halaagsamayaan ninkan waxay ku tilmaantay nin deeqsiya waxyaabaha dadka lagu xulan jiray carabtu ay wax ku dooran jireen saddex arrimood waah ninka marka la rabo bulsho inuu hogaamiyo oo hoggaan looga dhigo maxaa ka mid ah ninku waa inuu deeqsi yahay waa inuu codkar yahay waa inuu aftahna yahay ta saddexaadna inuu gees yahay soomaaliduna intaasunbay ku dooran jirtay qaalad waxay tidhi alxaadiyatu cashara midii koob iyo tobnaad waa midda xadiiska ku socdo zawjii ninkaygu abuu sarcin abuu sarci weeye idinku magaciisaad sheegayseen anu kunyadiisaan idiin sheegay wamaa abuu sarcin abuu sarci maxaad ka taqaanaa anaasa wuxuu ka buuxiyey min udunaya labadayda dhagood wuxuu ka buuxiyey min xuluyin dahab iyo wax laysku qurxiyo labada dhagoodii ka buuxiyey wamala'a wuxuu ka buuxiyey min shaxmin xaydh iyo baruur wuxuu ka buuxiyey cadudaya cududaydana yacni xaydh buu ka buuxiyo markii aanu imi gurigiisa barwaaqun baan kala kulmay ilaa aan cududaha ka naaxay wabaxajanii waa i buunbuuniyo waa i weynayey fabaxajat ilaya nafsii naftaydii baa ila weynaatay sidii loo markii wuu ii buunbuuninayay qof mar qof kanaa tahay baan anigana naftaydii ila weynaatay bay tir wajadanii wuu helay ahli hunaymatin reer xayn yaroo haysta ayuu iga soo kaxaystaoo iga hela oo bishiqin yani markaa dhibaato ku sugan bishiqin haddii shiinka la hoos dhigo yani lam takunuu baaliqiihi ilaa bishiqi lanfus qur-aanka qaamuusa mogta ninkaan qaamuus lahayn qur-aanka qaamuus ah meelaydan gaadhin ilaa dhibaato inaad ku gaadhaan mooyaane ama bishaqin meesha shaqi layidha hadii shiinka la kordhigo bishaqin meesha layidhahda digan fa jacalanii wuxuu iga yeelay fii ahli sahiilin fii ahli khaylin eh, dad reer fardooley ah oo fardale sahiilku waa sawdka iyo codka fardaha reer fardooley ah ayuu iga yeelaya waadidin geeley waa sawtka geela iyo wadaa'isin loley iyo wamuniqin waa muniqin iyo yacni markaa addoommo kuwa leh fa cindahu agtiisa ayaan aquulu idhaahdaayoo markuu isagu joogo waan sheekeeyaa fala uqabaxu layma xumeeyo wejigaaga allaha gubo iyo naanaga aamusiiyo cidnama ima tirado baar baan la baxay bay tiri saan u hadlay ayib wa arqudu waan seexdaa fa atasabaxu markaasaan waa beriistaa barqaan soo kaca ila shaqaalaa gurigii jooge barqaan soo kaca bay tiri wa ashrabu waan cabbaa caanihii baan cabbaa fa ataqamaxu markaasaan dhergaa baahima waxay tidhi yani markaa anaasa wuxuu ka buuxiyey min udnaya labadeedii dhagood wuxuu ka buuxiyey min xuliyin dahab buu ka buuxiyey wa malaa wuu buuxiyey min shaxmin xaydhna wuxuu ka buuxiyey cadudaya cududaydu xaydh ka buuxiyo waa naax waxay yidhahdaan carabtu baruurtu waa saddex nooc saddexdaba ragga ceeb bay u tahay faa'iido kama qaadaan laakiin dumarka waxay u tahay dumarka yani waxay u tahay ammaan bay u tahay caloosha inuu ka naxo nin calool ka naxay hawlgab buu noqonaya sooma maa ayb yani shaxmu lbadni iyo shaxmu lilyatayn iyo shaxmu lfakidayn intaba saddexdaasi bowdyaha inuu ka naxo iyo barida in laga naxo iyo caloosha in laga naxo dumarkii waxay u tahay amaan bay u tahay laakiin ragga waxay u tahay ceeb bay u tahay waxay leedahay marka cuntadii uu isiinayay iyo barwaaqadii aanu ku jirnay ayaan cududaydii yani xaydh baa ka buuxsantay wabaxajanii wuu i buunbuuniyey fabaxajat ilaya nafsii naftaydii baa ila weynaatay wajadanii wuxuu helay fii ahli hunaymatin xayn adhya reerle buu iga helay oo bishiqin dhibaato ku sugan fa jacalanii iga yeelay fii ahli sahiilin wa adidin wa daa'isin wa munaqin wuxuu ii reer fardooley ah, oo geel leh oo lo' leh oo addoommo leh oo beera leh ayuu ii geeyey fa cindahu agtiisaan aquulu idhaahda waan sheekeeya falaa uqabaxu layma xumeeyo wejigaaga allaha guba iyo naga aamusiyo cid ima tidhaahdo wa arqudu waan seexdaa fa atasabaxu markaasaan waa bariistaayo barqaan iska soo kaca ile shaqaalaa meeshii jooge wa ashrabu waan cabbaa caanihii fa ataqamaxu markaasaan dhergaa baahi iyo diif ma dareema kagama hadhina intaa kagama hadhina sodohdiina way ammaane ummu abi sarcin abi sarci hooyadii maxaad ka taqaana famaa ummi abi sarcin abi sarci hooyadiis maxay tahay cukuumuhaa meesha ay weelka ay ku gurato iyo dharka ay ku gurato radaaxun mid weyn oo ballaadhan waay xukuumka waxaa la yidhaahdaa reerbaadiyuhu weelka iyo dharka iyo meesha uu ku xeraysto radaaxun mid ballaadhan wa idinka hadda boorsaad odhan lahaydeen laakiin boorsada reer magaalkaa yaqaan ayb wa beytuha gurigeeduna fasaaxun mid waasaca weeye ibnu abi sarcin ibnu abi sarc abi sarci wiilkiisa ma kaaga warramaa famaa ibnu abi sarcin abi sarci wiilka uu dhalayna muxuu yahay madjacuhu meesha uu jiifsanayo ka masalli shadbatin sidii caw la siibay oo kale yani waxa weeye shadbada waxaa la yidhahdaa qadiifada ama cawda yani marka la siibo oo kale ay masluulin baa loo jeeda shadbatin sidii caw la siibay oo kale macnaha xagga caatada ninkaasi iyo dhuubnida siduu u dhuuban yahay bay markaa ka warramaysa tushbicuhu waxaa dhergisa diraacu ljafrati waxar dhudhunkeed baa dhergisa nin cir weyn maahee waxar dhudhunkeed baaba ku filan waa nin cir yar wa tushbicuhu waxaa dhergisa diraacu ljafrati waxar dhudhunkeed baa dhergisa bintu abi sarcin abi sarci gabadhiisa maxaad ka taqaanaa fama bintu abi sarcin abi sarci gabadhiisu maxay tahay dawcu abiihaa yanii xaaluhaa xaalkeedu waxa weeye waa dawcu abiiha aabbaheed mid adeecda waah wa dawcu ummihaa hooyadeed mid addeecdo weeyo gabadh caasiyada maahee aabbaheed iyo hooyadeed inay addeecdo ayaa ammaan ugu filan wa milu kisaa'ihaa maradeeda mid buuxisa waay maradeeda mid buuxisa weye maxaa loo jeedaa caata maaha gabadh buuran reer galbeedka qasbulfikri intay maskaxda inaga qabsadeen bay marba wax noo sheegaan markaasay yidhaahdaan gabadha caatadaa fiican kana kana fiican keeraa fiican ayaga waxay rabaan naag jeemis qaadato oo mxuuha xayad iyo xishoodkii ka madhan laakiin annaga xijaab iyo astur iyo baa ilaahay subxana wa tacala u wa milu kisaa'iha yacnii maradeeda mid buuxisa weeye maradeeda buuxeed weeye wa qaydu jaaratiha haweenayda lala qabee dangaladeeda ah, mid cadhogelisa weeye muuqaalka iyo quruxda iyo barwaaqada ay ku nooshahay haweenayda lala qabaa waa ka cadhoonaysa ama dumarka la ayniga ah ee dariskeeda waa ka cadhoonayaan mid cahigelisa wey jaariyatu abi sarcin abi sarci shaqaalihiis iyo gabadha shaqaalaha u ah iyadana aan kaaga warrama bay tiri famaa abi sarcin abi sarci jaariyadiisu iyo boysadiisu maxay tahay laa tabusu ma faafiso xadiisanaa warkayaga ma faafiso tabsiisan faafin gabadh rufiyaanada oo warley ah oo odayga iyo islaanta warka u kala qaada maaha sirta guriga ma faafiso walaa tanqusu yacnii ma daaddaadiso miiratanaa raashinkayga ma daaddaadiso tanqiisan daadid nusqooyinka qaarkood walaa tanfusu miiratana tanfiisan waana isku macna gabadh ammaano leh oo wixii loo dhiibay lagu aamini karo oo cuntadayada israaf aan ku samayninoo aan daaddaadin weeye walaa tamla'u ma buuxiso beytanaa gurigayagana tacshiishan qashinka ma buuxiso xagga nadaafadana waa gabadh gaari oo guriga qashinkama buuxisee way nadiifisaa ninkii sidaa ay u ammaantay ee ilaah jaariyadiisii ay ammaantay ma calfan doontaa qaalad waxay tidhi kharaja abu sarcin abu sarci baa baxay maalin maalmaha ka mida waalawdaabu waa jamcu wadbina weelashiina tumakhadu la lulayo weel walba caana ay ku jiraano la lulayo waalawdaabu jamcu wadbin weeye tumakhadu la lulayo ayuu baxay falaqiya la kulmay imra'atan haweenay buu la kulmay haweenaydaasoo macaha la jirkeeda ay yihiin waladaani laba wiil oo yaryar ay la socdaan oo laha iyada u sugnaaday oo kalfahadayni yacni markaa laba harim cad aad moodo laba wiiloo yaryaroo si fiican u koray oo qurux badanoo fir fiican ayaa la socda yalcabaani xaalay ku ciyaarayaan min taxti khasrihaa kelideeda hoosteeda birumaanatayni laba rumaan ayay ku ciyaarayaan manaa haweenidu way jiiftaa horeyna waxaa ka jooga wiil yar baa ka jooga gadaal iyo dhabarkeedana maxaa jooga wiil yar baa jooga waxay marka qarinaysaa waa haween buuran laakiin dhex yar marka dhexdeeday <laughs> midna dhabarkuu jooga carruurtii rumaankiiba isu tuurtuurayaan dhexdeedii bay wax ka dusinayaan kii gadaal joogayna aggu ka soo dusin kii kalena aggu soo dusinaya ninkii marka muuqaalkaasi markuu ku dhacay sawirkaasi u baxay yacni qalbigiisa waxaa ku dhacay gabadhani fir iyo taran fiican bay ka soo jeedaa marka ilmahaasoo kale kuu dhalaysa ayib fa dallaqanii wuu ifuray bay tiri guursaday gabadhii labada wiil ay la socdeen ee yaryar buu guursaday fa waxaan guursaday bacdahu isaga gadaashiya rajulan nin guursaday sariyan magaca leh oo sayidaan guursaday ninkaasoo rakiba fuulay shariyan faras dheereeyo fuulay oo faras dheereeyo leh oo wa akhada qaatay khadiyan yacnii waranna qaatay nin hubkii haysta gaadiidkii haysta bulshada dhexdeeda magac ku ayaan guursaday waraaxa wuxuu soo dheelmay calaya dushayda uu ku soo dheelmiyey nicaman xoolo oo sariyan fara badan buu ii xoolo fara badan ayuu ii xereeyey wa wuxuu siiyey min kulli raa'ixatin yacnii mid kastoo foofta ah xoolo kastoo soo caraabay wuxuu iga siiyey sawjan laba nooc buu iga siiyey yacnii nirig iyo awryar nayl iyo orgi iyo waxaryar sinfi walba laba nooc buu iga siiyey wa wuxuu yidhi kulii cun umu sarcin umu sarciyay cun amiirii u shaharso ahlika ehelkaagana u shaharso shaharso maxaa loo jeedaa raashinka bisha aakhirkeedaa la doonaa reeraha loo dooni jira wixii marka qoyskaagu bisha aakhirkeeda raashinee uu u baahnaana reerkaagana ka sii ayuu yidhi adiga keliya yani barwaaqadan iyo intifaacan ha qaadane reerkaagana ka sii waxaasoo dhan laakiin kuma qanacsan waxay tihi falow jamactu haddaan kulmiyo kula shayin shay dhammaantiioo acdaanihii uu isiiyey maa balaqa ma gaadheen asqara aaniyati abi sarcin abi sarci weelashii uu wax ku shuban jiray weelkiisii ugu yaraa xataa ma gaadho bay tiri waa barwaaqada iyo yani markaa ay tilmaamaysa ayb inta badan dumarka haddii nin hore ay soo maraan ninkan dambe tacabkiisa waxaa baabiiya kii hore u soomaa kii horunbay xusuusantahay marka ninkii walaalkii intuu dhintay gabadhii dumaalay ee mar walba ay u faantay tiraa markaan hebel waayey bay tiraa markaan hebel waaye waa dhibtaas wuxuu yidhi wallaahi haweenaydaasi waxay samaynaysan wax loo adkaysan kara maaha buu yidhi walaalkaayoo dhintayna wax loo faano maaha buu yidhi <laughs> ya anaa ka fiicnaa miyaad odhan kartaa ninkaad sheegaysa annagaaba ka fiicane warka jooja waxay tidhi falow jamactu haddaan kulmiyo kulla shayin shay dhammaantiioo acdaaniihi u isiiyey maa balaqa ma gaadheen asqara aaniyati abi sarcin abiisarci weelkii ugu yaraa ee uu wax ku shuban jiray waxaa barwaaqo iyo nicam u isiiyey ninkani ma gaadho tiri qaalat caaishatu radi allahu canha waxay tidhi faqaala liya rasuulu lahi sal alay wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu igu yidhi kuntu laki waxaan kuu ahay ka abiarcin abiisarcin oo kalean kuu ahay liumi sarcin umi sarci booska u joogay laakiin riwaayo kaluu nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay laakiin abusarci isagu wuu furay haweenaydiisiiye yacni anigu markaa kuma furayo markaasay caaisha waxay tidhi anta khayrun min abi sarcin adigaa abusarci ka khayr badan ayay caaisha tiri culimadu xadiiskan aad bay u sharaxeen kutub badanna yani markaa way ka qoreen aad bay xadiiska u sharaxeen erayada luqawiga ku jiray sharaxeen fiqiga yani laga fahmayey ay sharaxeen yani murtida iyo xikmadda uu xambaarsan yahay ayay kutub badan yani ku sharaxeen waxaa ka mid a ah, yani ayaa sharaxay eh, xadiiskan alimaam suyuudi raximah llahu tacaala baa sharxay sharxulbaariga alimaam ibn xajar casqalaani ayaa isagana aad ugu faahfaahiyey imaam muslimna imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharxa saxiix muslimka ayuu aad ugu faahfaahiyey koob iyo tobankan dumara marka mid waliba waxay ka sheekaystay mucaamalaadkii sawjkeeda iyo dhaqankii uu lahaa ka sheekaysay ilaahayna inaga subxaana wa tacaala risaaladii nebi maxamed uu ku soo dejiyey wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarkii waxaad kula dhaqantaan baa ilah yidhi subxana watacaala wanaag kula dhaqan sidoo kale alle wuxuu leeyahy subxaana watacaala hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarku astur iyo dhar bay idin yihiin idinkuna astur marka in dumarka iyo xiriirkooda iyo mucaamalaadka guryaha lagula dhaqmayo in la hagaajiyo ayaa la doonaya baabu ma jaaa fii sifati nawmi rasuuli illahi sal alla wuxuu baab yahay wixii ku yimi hurdadii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh qaabkeedii lix xadiis buu ku soo aroorinaya qaala xadaana muxamed ibn musana abu muusa albasri xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaana israa'iil ibn yuunus ibn abi isxaaq asabiici can abi isxaaq camr bn cabdilaahi alhamadani asabiici can cabdillahi bni yasiid alkhadmi can ilbaraa'i bni caasimin radia allahu canhum an nebiy sal alla aleh wasalam wuxuu ahaa idaa markuu qaato nebigu madjacahu makaanu jiifkiisa wadaca kafahu baabacadiisa wuxuu dhigaya alyumna midig taxta khadihi alaymani dhabankiisa midig hoostiisa ayuu dhigaya u barkanaya wa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi odhanayay rabbi yaa rabbi rabbigayow qinii cadaabaka cadaabkaaga allow iga badbaadi oo iga ilaali yowma tabcasu cibaadaka maalinkaad addoommahaaga soo saarayso riwaayo kale yowma tajmacu cibaadaka maalinkaad addoommahaaga soo kulminayso allow cadaabkaaga iga badbaadi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana maxmuud ibnu haylaan abubakr almarwasi qaala xadaana cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani ahbarana sufyaan althawri can cabdilmalik bni cumayrin can rabciy bni xiraashin can xudayfata bni lyamaan anahu qaala kana nabiyu sal allah aleh wasalam xudayfa wuxuu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa idaa aawaa markuu udunmo u dheelmo ilaa firaashii gogoshiisa qaal wuxuu odhanayaa allaahuma bismika amuutu wa axya allah allahyow bismika magacaaga cuskashadii iyo kaalmaysi aan kaalmaysanayno iyo barakaysi aanu barakaysanaynaano amuutu aan ku dhimanaya yani waa imaatatu suqra yani waa seexashadii iyo hurdadii wa axya aan ku noolaanaya oo ku soo kacaya waida stayqada markuu baraarugo soo toosana qaala wuxuu odhanayaa alxamdu lilaah mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh alladii macbuudkii baa mahad iska leh axyaana na nooleeyey bacda maa amaatanaa markuuna dilay ka bacdi wa ilayhi xaggiisaana annushuuru soo bixintu ay ahaatay ayuu odhanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh marxaladan marka hurdada iyo jiifkii aad marayso waa marxalad looga qiyaas qaadanayo dhimashada iyo geerida aad marayso allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursil lukhra ila ajalin musama qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana qutaybat bnu saciidin abu raja albaqlani qala xadaana almufadal ibnu fadala ibnu cubayd abu mucaawiya iqatun faadil caabid can cuqaylin cuqayl ibnu khaalid oraahu waxaan u arkaa can zuhriyi zuhri inuu ka wariyo xadiiska moxamed ibnu muslim ibni shihaab azuhri can curwata bni subayrin can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa aawaa markuu u dheelmadee u dunmo ilaa firaashii gogashiisa kula leylatin habeen kasta jamaca wuxuu kulminayay wuxuu isu geynaya nebigu kafayhi labadiisa baabacuu isu geynaya fa nafasa uu ku tufayey fiihimaa labadii gacmood buu ku tufayey wa qara'a fiihimaa wuxuu ku akhriyay qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas uma masaxa bihimaa labadii gacmood wuxuu ku masaxayey mastadaaca intuu awoodo min jasadihi jidhkiisa ka mida ah. yabda'u xaaluu yani markaa ku bilaabayo bihimaa labadaa gacmood ra'sahu madaxiisa iyo wajaha wejigiisa iyo wamaa aqbala inta soo jeedee min jasadihi jidhkiisa ka mid ah yasnacu dalika arrinkaasuu samaynaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaasuu yeelayay alaaa maraatin saddex jeer uu nebigu sal alla aleh wasalam sidaa yeelayay xadiiska imaamu tirmidi bukhaari iyo keyrkii baa werinaya waana xadiis saxiixa qala imaam raximah llahu tacala xadana muxamed bn bashaar wa bundar qala xadana cabdiraxmaan bn mahdi xadana sufyaan sawri can salamta bni kuhaylin can kuraybin mowla bni cabaas can ibni cabaasin ana rasuula lahi sal aleh wasalam naama waa seexday nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh xataa nafakha ilaa uu quuriyey nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu idaa naama markuu seexdo nafakha mid quuriya fa ataahu bilaalun bilaal baa u yimi faadanahu wuxuu ogeysiiyey bisalaati salaadii buu ogeysiiyey faqaama waa istaagay nebigu sal alla aleh wasalam wa sallaa waa tukaday walam yatawadda' mana aanu weyse qaadan nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh dadka kale wuu ka duwanaayo hurdadiisu hurdadeenna way ka duwanayd oo wuxuu rasuulku yidhi indhahaygaa seexdee qalbigayguma seexanayo wuu dareemayey rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi xaaladda iyo marxaladda uu ku jiro marka uu hurdo ama adigu hadaad seexato yacnii waxaa lagaa rabaa inaad weysaysato oo weysadii waa kaa jabtay idaa naama alcaynaanu istadlaqa alwikaa labada indhood hadday seexdaan yacnii dabada lingixeedii baa furmayo macnaha ruuxii dareenkii baa ka tegay ayuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa isxaaq ibnu mansuur alkawsaj qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim xadaanaa xamaad ibnu salma can haabit bni aslama albunaani can anas ibni malikin ana rasuula lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi kaana wuxuu aha idaa aawaa markuu u dheelmado ilaa firaashihi gogashiisa qaala wuxuu odhanaya alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle alladii macbuudkiibaa mahadle adcamanaa na quudiyey oo wasaqaanaa na waraabiyey allihii dheeftana siiyey oo wakafaanaa nagu filnaaday oo wa na soo dumay fa kan miman duul oo laa kaafiya lahu wax ku filnaaday aan haysan iyo walaa mu'wiya wax soo dumatoonna nicmooyinka ilaahi subxaana watacaala bini aadamka ugu nicmeeyey waxaa ka mida ilaahi subxaana watacaala waxaad cunto iyo waxaad cabto iyo meelaad seexato oo yani aad u dumanto inuu ilaahi wa watacaala ku siiyey wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuha laakiin si dabiiciya isaga kee noqotayoo waxaa laga yaabaa nicamtaa inaan ilaahayba looga mahadnaqin caloohaad iska buuxsan waad iska dhaqaaqi waad seexan gurigaaga iyo mamlakadaadii baad ka soo toosi waad iska dhaqaaqi markaad guriga gelayso iyo markaad seexanayso iyo markaad soo toosto iyo markaad guriga gelayso intaba ilaahay wa watacaala xuskiisa iyo dikrigiisu waa inuu carabkaaga uu ka qoyanaado ruuxa muminka carabkiisa uu ka qoyanaado qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana xusayn bnu maxamed alxariiriyu qaala xadaana sulaymaan bnu xarbin xadaana xamaad bnu slma can xumayd bn abi xumayd adawiil can bakr bni cabdilaahi almusani can cabdilaahi bni rabaxin can abi qataada xaaris bni rabciy ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa carasa markuu dego tacriiska waxaa la yidhaahdaa safarka iyo socotada markuu ruuxu ku jiro furashada habeenkii uu furtay uu meel dagaal ah idaa carasa markuu dego bileylin habeen indajaca wuu jiibsanayay nebigu calaa shiqihi alayman dhankiisa midig buu u jiibsanayay waidaa carasa hadduu dego oo u furto nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qubayla subxi subaxa ka hor hadduu furtana nasaba wuu taagayey diraacahu dhudhunkiisuu taagayey wa wadaca ra'sahu madaxiisana wuxuu dejinayey ala kafihi yani labadiisa baabaco ama kafkiisa dushooda ayuu dejinayay macnaha waxaa weeye haddii salaada subax ka hor uu nabigu uu dego fadhi buu ku seexanayo jilbihiisa yani ayuu gacmaha dul saarayey kadibna gacmuhu madaxa saaraya liajli si aan salaada subax uga tegin haddiise waqtigaas yani ka hor uu furto dhinacuu dhulka dhigaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ilaalinayaa marka salaada subax inaanay dhaafin waxa laga yaabaa salaada subaxba dadka in badanoo ka mid ah, inay ku dhaafto soo jeed maalayacniya inay ku dhaafto salaadii subaxyadoo yani markaa la tukaday oo ruuxii uu soo kaco ruuxuu salaada subax inuu tukado waxaa yani sabab ay ugu noqonaysaa inaad maganta ilaahay subxaana wa tacaala ku jirto fii dimat illaah man salla salaatana wastaqbala qiblatana wa akala fa huwa muslimun lahu maa lana wacalayhi ma calayna marka in salaada subax la ilaaliyo oo loo dadaalo salaadahana guud ahaan la ilaaliyo ruuxa muslimka ahina xaaladiisa nololeed oo dhan aanay ka madhnaan carabkiisu inuu xuska ilaahay ka qoyanaado ayaa loo baahan yahay nebigu salawatu alayhi wasalaamu calayhi kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi ilaahay buu xusi jiray xaalad kasta oo noloshiisa ka mid sida imaam muslim yani markaa fii saxiixii uu ku tilmaamay fadhi kujararka waxaa laga yaabaa laqwi laba saacadood saddex saacadood inaad fadhido laakiin way kugu adag tahay masaajidka inaad toban daqiiqo fadhido haddaynu hadda duhurka tukanno iridda waa laysku cidhiidhaya naqaskaa dadka ku dhigaya war xaggee dadkana u yaacayaan iska fadhiiso iska tasbiixso ilaahay subxaana wa tacaala xus meeshii ilaahay aad ugu dhowaanaysay baad joogtaa ee ka faa'iidayso wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab aclam wabillahi towfiiq